marka hadda waxaan gelaynaa isim waa la rafciya haddii la yidhi haddee mar walba layskama rafciyo yaa rafciyo wey marka luu leeyahy isim waa la rafciyaa waa inuu galo caamil rafciya markaasaa la rafcinaa ee mar walba la rafcima isimka waa la rafciya qaaciday noqoto ha la rafciya mar walba miyaa la rafcinaa maya mar gaara wey marka la rafcina hadda waxaa laguu sheegayaa xaaladda isim la rafciyo toddoba goora la rafciyaa isim toddobadaas waxaan ahayna lama ogola toddobadiyaa laguu sheega isimka meel hebla hadduu joogo waa la rafciya meel hebla hadduu joogo waa la rafciya meel hebla hadduu joogo waa la rafciya toddobaa lagu tirinaa hadhow haddii isim rafcisan lagu weydiiyo oo lagu yidhaha isimkan maxaa loo rafciyey toddobadii mid ka mida inaad sheegtaa lagaa rab midka uu ka yahy toddobadii waxaanay haddaad sheegtaa dee maskaxdaad maba shaqaynaysa waa fihumtowda marka toddobadii mid ka mid ah inaad sheegto weliba midkaasuna uu saxan yahay meesha inaad u fiirsato marka ism waa la rafciyaa oo icraabka marka afar uu ahaa rafcun nasbu khafdo jason soo ma ahayn saddexdaana isimku qaado isimku mar wuxuu noqdaa marfuuc mar wuxuu noqdaa mansuub marna makfuud soo maaha markuu marfuuca noqon jiray joog kitaabkana intaasaaba noogaan ah, hadda waxaan gelaynaa isim marka la rafciyo afcaasha waa ka soo gudbin middeeda kale waxa la yidhaahdaa hadda ka oo dhan waxaan ka hadlaynay waxay ahayd mufradaad kelimaad kelimaddaanu waa isim kelimaddaanu waa ficil kelimaddan waxaasaa lagu rafciya waxaasaa lagu nasbiya waxaasaa lagu jasmiya hadda jumlooyinaa la gelaa mufradaad waa la barta ism mufrada ism mufrada mudakara ism mufrada oo muanaf ah ism muana mudakara muana muanaf ah jamcu lmudakari saalim jamcu lmu'anas saalim jamcu tagsiir waxaas waa la soo bar hadda kadib idinkaa layna weydiina hadda jumlooyinaa laga dhiga marka waa laysku rakibaa ah, waa laysku rakibaa mufradaad wadkood waa dhammaaday la gelaa marka hadal murakaba oo isi saaranoo tarkiib a ah laga hadlaa markaan kadib qaala wuxuu idhi muxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni اlaajruumi baabu macruuf baabu marfuucaati اlasmaa haadaan midkaanu baabu marfuucaati اlasmaa asmaada kuwooda la rafciyo baabkoodii weeye baabu marfuucaati اlasmaa'i haadaa midkaanu baabu marfuucaati اlasmaa'i asmaada kuwooda la rafciyo kuwaas baabkoodii weeye asmaada la rafciyo baabkii lagu baranayay baabkaanu isim rafcisan markaad aragto baabkan markaad barato waa garanaya sababta lagu rafciye waa lagu weydiinaya isimka maxaa loo rafciyey waa firine markaasaa leeda waa baab hebel isimkuna baab hebel markuu joogo waa la rafci jiray markaad baabkan dhammaydo isim kasta oo marfuusan qur-aanka afar iyo tobanka boqolka ma arido waxaa laga rabaa kaad aragtay inaad sheegto isimkaana waa godoy maxaa loo godaa lagu leey waa sheega waa faacil waa naabi faacil waa mubtade waa khabar mubtade waa ismu kaana waa waxaad leedahay waa khabaru inna waa sheege waa taabicad dhehe mid walba meeluu kuu saarany ah. marka baabkan aad ugu fiiri muhiim waay ay isagu u soo hormariyeyba tarkiibka marka laga hadlayo marfuucii u hormariyey maxaa yaele waxa l marfuucu waa cumdo ma jiraa la yidhi kalaam carabi oo mufiid ah oo aan ism marfuuca ku jirin maba jiraba carabiga ma noqon karo ah. waa jiraa tarkiib aan ism mansuubu ku jirin mid majruura tarkiib ku jirin waa jira laakiin tarkiib saxa ah oo mufiid ah kalaam mufiid ah oo quyuuddii laga wada helay oo is marfuuca uusan ku jirin maba jiraba maba la keeni karo lama dhisi marfuucu marka carabiga tiiru u yahy lagama maaro waa ugu fiican saas dartiisa soo hormariyey maxaa marka lagu yidhahdo jumla mufiidaa sheeg ama kalaam mufiida haddaad ficil iyo faacil sheegto faacilkiiya marfuuc haddaad ficil iyo naaibaacil sheegto naaibfaacilka marfuuc haddaad mubtadiya khabar sheegto khabarkii iyo mubtadi labadii waa marfuuc haddaad kaana isimkeedii khabarkeedii sheegto isimka kaanaa marfuuc haddaad inna iyo isimkeedii khabarkii sheegto khabarka innaa marfuuc mana jiraba ah, kalaam mufiida oo ism marfuuca uusan ku jiri ma jiro laakiin kalaam mufiid ah ism mansuubun ku jirin waa badayn kalaam mufiid ah oo ism marfuuda uusan ku jirin waa badayn marka cumdo weeye umdowe tiir wey baabu marfuucaati alasmaa haadaan midkaanu baabu marfuucaati alasmaa asmaada kuwooda la rafciyo baabkoodii weeye almarfuucaatu kuwa la rafciyaa sabcatun toddoba wey waa toddoba baab toddoba ismaa waa toddoba baab wey toddoba baab wey kuwa la rafciya wa hiyo toddobadii alfaacilu wey mel alla meeshaad ku aragto faacil waa marfuuc mel alla meeshaad ku aragto hadduu yahay isim daahirana haddee waa la rafcina waa la exraaba hadduu mabni yahayna maxalka laga rafcina laakiin horta faacil waa marfuuc xagga dhigo qaacido ka dhig faacil waa marfuuc faacil waa marfuuc marka kadib waxay leedahay ism daahir hadduu yahayna waa mucraba waa la exraaba haddii uu mabni yahayna maxalka laga rafcina laakiin horta faacilba ma yahay waa inaad sidaa xugun la yidhaahdo rafcu alfaacilu wlmafcuulu mafcuulkii aladii mafcuulkii lam yusama aan la magacaabin faacilu faacilkiisa midka labaad wuxuu shiiku ku magacaabay mafcuulu ladii lam yusama faacilu waa mafcuul aan faacilkiisii la magacaabin ficil waa wixii la sameeyey faacilna waa midkii wax sameeyey mafcuulna waa midkii korkiisa wax lagu sameeyey hadda haddaan idhaahdo saraqa assaariqu almataaca fiiriya saraqa wuu xaday assaariqu tuugii almataaca alaabtii saraqa waa maxay ficilkii waa ficilkii la sameeyey waa xadadkii waa dhacdadii meesha ka dhacday waa tuugnimadii saraqa wuu xaday assaariqu kii wuu xaday assaariquna waa maxay faacilkii waa oo tuugnimada sameeyey almataaca waa maxee waa mafcuulkii waa shaygii la sameeyey soo ma jeedid kii ficilka ku dul dhaceen wey hadda faacilka naga xadaf waxaa lagu yidhi mafcuul aan faacilkiisii la sheegin mafcuulka marka faacilka naga xadaf suriqa waa la xaday almataacu waa la goda awal maxay ahayd saraqa saariqu almataaca mafcuulku waa nasbisanaa soo maaha haddii aan la sheegin mafcuulka waa la waxay leedahay suriqa waa la xaday almataau fiiri waa la goda waa mafcuul aan faacilkiisii la sheegin yaa xaday lama yaqaan haddii la yaqaan waa laga soo qaadila xala iyadoo la hurdaayuu qaada soo ma jeedin suriqa almataau aad leedahay shutima alamiiru amiirkii waa la caay lama lama yaqaan qofkii cay hadii la qabto ogta warqad yaroo meesha ku qorana la arko cayd ku qoranta qof qoray lama yaqaan dii lahayoobaa la soo qabana soo maha shutima alamiiru faacilka lama yaqaan ficilka sameeyey dil oqoonaha magta waa la soo xiri laha soo maa awal wuxuu ahaa shatama fulaanu hebel ninka la yidhaah alamiira u caay i faacilkii xadaf marka shutima alamiiru god shutima alamiiru fiiri shutima alamiiru khalaq allaahu alla wuu abuuray carabi wey khalaqa allaahu alinsaana insaanka alla abuuray khalaqa allaahu wuxuu abuuray alinsaana khalaqa waa ficilkii soo maaha allaahuna waa faacilkii ficilkii sameeyey abuurista isagaa sameeyey alinsaanana mafcuulu bihigii soo maaha faacilka xadaf waa la iska yaqaanay ilaa cid kaloo khuliqa alnsaanu wa khuliqa alinsaanu daciifa fiih khuliqa alinsaanu insaankii waa la abuuray cidda abuurtay la iska ogi khuliqa alinsaanu insaankii waa la abuuray dafiiri mafcuulkii waa lagadoo fiiri awal waxay ad khalaqa allaahu alinsaana mafcuulka waa la nasbiya laakiin faacilka haddii la xadfo mafcuulka waa la godaa Ah, khuliqa alinsaanu insaankii waa la abuuray fiiri marka nooca labaad oo la rafciya muxuu noqday mafcuulu ladii lam yusama faacilu saddexaad walmubtadow kan hadalka lagu bilowday ah, weligaa mubtadow inaad fahamtaa midka hadalka lagu bilowday zaydun zayd uu dhihi jiray sheikh ayagu si uu nooga dhaadhiciyo damiin faro waaweyn wax loogu dhigahay mogta annaga damiin aan ahayn maskaxada markaasuu naga dhaadhicina markuus wuxuu leeya war mubtadaha waxaad ku oqoonsataan laba goona carabka lagu soo celina zaydun zayd qaa'iman waa midkii taagan fiiri inuu maskaxdayda ku dhajiyu raba markaas wuxuu leey waraa mubtadaha waxaad ku garataa laba gooraa lagu celina fiiri waxaa la leeyahay camrun camar daahibun waa mid tegaya muxamadun muxamed jaalisun waa mid fadhiya fiiri war mubtadaha oqoonso maxaan ku oqoonsadaa aniga damiinana maskaxda way adagta waxaad ku oqonsataa laba gooran ku celina fiiri maba dhici karta inaba laba goor ku celin hadda adug haddaan ku idhaa macnee laba goor ku celiya ah, ah, hadda adig waxaad tidhahdaa fiiri camrun xaadirun hadda dheh macneena soomaalina ka dheh fiiri camrun camar u leey <laughs> ma laga leexan karo waa saas camrun camar xaadirun waa midkii jooga ma laga leexan karo allaahu allah aan leena fiiri kaaliquna waa midkiina abuuray ah, allaahu allah khaaliquna waa midkiina abuuray fiiri marka mubtade waa la rafciyaa khabarna waa la rafciyaa afaran marsiinaynaa shan wasmu kaana kaana isimkeeda iyo waaqawaatiha kaana walaalayaalkeed isimkooda kaana iyo walaalayaalkeed walaalaha maahan isku aabbihi hooyaa dhaleen meeshaan kelmada carabiga laga hadlaa ee waxay tahay kelmadaha lamidkaa oo sida kaana u camal fala waa saddex iyo toban kaana iyo labiyo toban kale wey kaana iyo labiiyo toban kale oo la mid ah wey akhawaadda waxaa loola jeedaa nadaa'irihaa kuwa la midka akhawaadda maxaa loola jeedaa nadaa'irihaa kuwa kaana la midkaa oo sideedoo kale u shaqeeya saasaa loola jeedaa wasmu kaana kaana isimkeeda iyo waakhawaatihaa kaana walaalayaalkeed macnaha kuwa la midka ah isimkooda wa khabaru inna waa kii lixaad waa khabaru inna inna khabarkeeda iyo waa khawaatiha inna walaalayaalkeeda inna walaalayaalkeeda maxaa loola jeedaa nadaa'iriha kuwa lamidka ah kuwa lamidka aha loola jeedaa oo siday u camal fasho u camal fala inna iyo shan kale lixdaas isku yihiin inna iyo shan kale isku dar lix waa lixdaas ayagana khabarkooda waa la rafciyaa kan toddobaad waa taabicu midkii raacay lilmarfuuci mid la goday asna waa la rafciyaa taabica haddii uu mid marfuucan raaco waa la rafciyaa wataabicu midkii raacay lilmarfuuci mid la goday asna waa la rafciyaa wa huwa taabicu arbacatu ashyaa waa afar shay taabic marka afar shaya laisku yidhaha afar shay a taabic magacaas wuxuu ka dhexeeya afar shay hadda fiiri afar arday oo muxamed mid walba la yidhaha meel haddaan iskugu keenno muxamed a ka dhexaysama kulligood muxamed waa la yidhaha taabic afar shayaa la yidhaha marka afar shay waxaa laydhaha taabic annactu waa kana fiiri sifada walcadfu cadafka watawkiidu adkaynta walbedelu bedel afartaasaa laydhaha taabic nactiga magaciisaa laydhaha taabic cadafkana magaciisaa laydhaha taabic tawkiidkana maxaa laydhaha taabic bedelkana maxaa laydhaha taabic marka taabic waa magac guud goormaa la rafcina markay raacaan mid rafcisa iyagu waa taabic matbuuca ka horay mid la raacayo marka midka ay raacayaan markuu rafcisan yahay waa la rafcina maalan nactiga waa taabic matbuuca uu raaca waa kuma waa mancuudka midka la sifaynayo hadduu mancuudku rafcisan yahay nactigana waa la rafcina fiiriya haye cadaf asagu waa taabic macduufku macduufkii waa taabic doommuu marka noqonaa marfuuc macduufu calayhiga macduufu calayhigu markuu yahay marfuuc markaasoo asna uu noqona marfuuc watawkiidu tawkiidka waa taabic goormaa la rafcinaa mu'akad mu'akadka markuu rafcisan yahay waa midka ka horreeya matbuuca matbuuca ka horreeyo mu'akad ah markuu rafcisan yahay bedelka goormaa la rafcinaa bedelka ah, taabic weeye matbuuciisa xalala mubdalu minhu markuu rafcisan yahay wa شharxi wuxuu idhi maxamed muxydiin cabdulxamiid waaquulu waxaan leeyahay qad calimta ardayow waad soo ogaatay minmaakii xaggiisaad ka soo ogaatay madaa tegey anna alisma isimka isimka almucraba mucrabka ah yaqacu waa dhacaa fii alaaati mawaaqica saddex meelooduu dhacaa isimka mucrabka ah saddex meelooduu dhacaa mawqici rafci meel wamawqici nasbi meel nasbi wa mawqici lkhafdi meel khafdo saddexdaasu dhaca macnaheeda waxay tahay isimka mar wuxuu noqdaa marfuuc marna wuxuu noqdaa mansuub marna wuxuu noqdaa makfuud saas wey macnaheedu isimku saddexdaas waxaan ahayn ma noqdo ma jiro isim oo ah majzuum ma jiro isim lama jasmin isimku saddexdaasuu noqdaa mar muxuu noqonaa marfuuc marna muxuu noqonaa mansuub marna muxuu noqonaa makfuud fisilku saddexdaas meeloodu dhaca ardayow haddii aad haddii arday tahay toosan intaas horaad u haydi intaas hadda sharaxaad uma baahnid hadda wax kalaa lagaa dhaadhicin rabaa laakiin intaas horaad u haysatay haddii ardada gadaal ka timid horay meel kale uga soo qaateen ee kuwaan hadda aan hadalka ku adkaynaan leenahay haddaad arday toosan tahay waa haydaa waa kuwaan u meerinay ka dhegaysanay kuwaas weeye oo hadda markii la weyddiiyo aan hadday oqon waayaan lagu eeday doono kuwaas wey qad calimta waad ogaatay ardayo min maakii xaggiisaad ka ogaatay madaa tegey an alisma isimka almucraba mucrabkaa yaqacu waa dhacaa fii alaaati mawaaqica saddex meelood mowqici rafci meel god wa mowqici nasbi meel nasbo wa mowqici alkhafdi iyo meel hoos dhig welikulli waaxidin mid kastoo min haadiilmawaaqici ka mid a cawaamiruna u sugnaadeen fiiri isimka marka la rafcina waxaa jirta caamilyaal rafciya isimka marka la nasbinaana waxaa jirta caamilyaal nasbiya isimka marka la khafdinaana waxaa jirta caamilyaal khafdiya taas waa laga maarmaan in la fahmo ah, shaygii inoogu muhiimsanaa wey isimkan marka lagu leeyahay mawdicu rafcuu joogaa macnaheeda caamil rafciyaa galay wey haddii la yidhaha mawdicu nasbuu joogaana caamil nasbiyaa galay haddii la yidhaha joogaana caamil khafdiyaa galay marka waxaa noogu muhiimsan markaan inaan baranno caamilyaalka rafciya iyo caamilyaalka nasbiya iyo caamilyaalka khafdiya hmm. intaas waa muhiim inaan garanno wuxuu ku yidhi walikulli waaxidin mid kasta waxaa u sugnaado min hadiilmawaaqici mowqicyaalkan ka mid a ah, cawaamilu caamilyaal caamilyaalkaasoo taqtadiihi keenayda rafcaha wuxuu leeyahay caamilyaal keenaya rafco nasbuuna muxuu leeyahay caamilyaal nasbe keenaya khafduuna muxuu leeyahay caamilyaal khafda keenaya mid kasta markaa saddexda nuuc ka mid a caamil keenu leey ee iska rafci maahan iska nasbi maahan iska khafdi maahan waqad sharaca wuxuu gudagalay almu'alifu mu'alifku yubayinu laka ardayahu inuu kuu caddeeyo daalika caamilkaas cala tafsiiri si kala saarid si bambayaansan oo kala saarid ah uu kuugu caddayn raba haddaad adugu wax dhegaysayda waa qofaan wax dhegaysayn hadde waxba looma caddayn karo indhuhuna meelaysan u jeedin waxba kama arkaan sooma jeedid dhega laab u daloola wax loo sheegaahaa la yidhi ee dhega layrta u daloola xabad lagama dhaabiciyo waa ka daadaa markaad u sheegto fiiri hadda laakiin asaga waa kuu sheegi rabaa si faahfaahsan uu rabaa inuu kuugu sheego daad wax dhegaysayda waayo waqad sharaca wuxuu gudagalay almu'alifu mu'alifku yubayinu laka inuu kuu caddeeyo daalika caamilka caamiluu raba inuu kuu caddeeyo caamilyaalka isimka rafciya caamilyaalka isimka nasbiya iyo caamilyaalka isimka qafdiya kuwaasuu raba inuu kuu caddeeyo cala tafsiili kala saaridna kugu caddeeyo wa bada'a wuxuu bilaabay bidikri marfuucaat marfuucaadii la sheegidooda kaasuu bilaabay muxuu bilaabay oo marfuucaadda u soo hormariyey liannahaa marfuucaaddu ashrafu ayadaa u sharaf badan sharaftana sababtaan kuu sheegay weeye waa cumdi ma jiro kalaam oo mufiid ah oo isim marfuucu uusan ku jirin lama arko saasay ayagu ugu sharaf badnaadeen laakiin labada kale maxaa la yidhaahda nasbaha iyo khafdada isimka mansuubkaa iyo isimka makfuudkaa fadlaa la yidhahda dheeraad wey Ah, ayaga fadla la isku yidhaha mansuubaadda iyo makfuudaadda maxaa la ydhaha fadla dheeraad marfuucaadda maxaa la ydhahdaa cumda waa tiin ah, tiin wey lagama maarmo soo ma jeedin marka waxaan leenahay marfuucaaddu maxay yihiin cumda makfuudaad iyo mansuubaadna fadla iska dheeraadba liannahaa marfuucaaddu al ashrafu waa kuwa sharaf badan waqad dakara wuxuu sheegay ana alsma waqad dakara ibnu laajrumi wuxuu sheegay ana alsma isimka yakuunu wuxuu ahaadaa huwa isimku marfuucan ku la goday fii sabcati mawaadica toddoba meelood toddoba caamilaa rafcido wey macnaheedu toddoba meeloodaa lagu rafciyaa toddoba caamilaa rafcido wey sababaha lagu rafciyaa toddobaa wey sababaha lagu rafcinaa a toddobaa toddoba wey waay waqad dakara wuxuu sheegay ibnu اlajrumi an alsma isimkii yakuunu wuxuu noqona marfuucan kula rafciyey fii sabcati mawaadica toddoba meelood alwal kan ugu horeeya idaa kaana isimku markuu noqdo faacila isimku hadduu faacil noqdo waa marfuuc caamilkiisuna waa ficilka faacilku ficilka uu sameeyey caamila isimku hadduu faacil noqdo waa marfuuc hadduu mucrab yahay waa icraabe hadduu mabni yahayna maxalka maxalkaad ka rafcina isim hadduu faacil noqdo kan ugu horeeya waa kaas alأwl idaa kaana isimku markuu noqdo faacilan wa miaaluhu miaalkiisana caliyun iyo wa muxamadu wey labadaas isimoo soo socota fii naxwi qowlika hadalkaaga dhexdiisa xaal ay ku sugan yihiin cali iyo muxamed oo aad ku qowsho xadara caliyun caliyaa yimid wasaafara muxamadun muxamadaa safray hadda fiiri caliyun waa isim marfuuca maxaa loo rafciyey waa faacil yaa rafciyo caamil u ah ficilka ka horeeya ficilkaa u caamila waxay leedaha xadara ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxaylo min alixraab caliyun faacilu xadara marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhiri hadha waa lagu weydiina waxaa lagu leeyaha caliyun maxaa loo rafciyey maxaa dhehe waa faacil su-aal kale lagu weydiina intaas lagugu dayma waxaa lagu leeyahay waa garanay waxa loo rafciyey waa faacil caamilkii rafcishe waa ficilka ka horeeya waa ficilka ka horeeya su-aal kalea lagugu soo celina calaamatu rafcihiisa waa maxay waa damo maxaa dama loogu rafciyey waa isi mufrada naxwaa taqana iska tag marka intaas daad fahamtay waa guulaysata intaasaa lagaa rabaa mas'alo kastoo lagaa weydiiya saddexdaa su-aalood keliya iiga jawaab Ah. waaa dha dhibka lagu sheeg waa dhib ah, intaas day waaa dhib ah meeshaan yaal intaas inaad fahamto maskaxdaada ka shaqaysi adiga soo ma jeedin intaas ka shaqaysi waay waxaan leenahay miaalka kale wasaafara muxamadun muxamed waa safray saafara ficlu maadi mabniun cala alfatxi la maxal la min alcraab muxamadun faacil saafara marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiraةn fii aakhiri hadda waxaan leenahay muxamadun waa la rafciyey maxaa yeelay waa faacil caamilkee rafciyey ficilka ka horeeyo saafara ah waayahay calaamatu rafciisu waa maxay damo wey maxaa dame loogu rafciyo waa ism mufrad nabadu ahaani nuuca labaadoo la rafciyo isimka nuuca labaad nuucii koobaad waa aragna waa faacil nuuca labaad oo la rafciyo aani nuuca labaad an yakuuna isimku waa inuu noqdo naaiban mid naaibka ah can ilfaacili waa mafcuulkii faacilkiisa aan la sheegin mafcuulkii aan faacilkiisa la sheegin booskii faacilkuu fariisana markaasaa la rafcina marka horeta mafcuulku waa mansuub laakiin waa mar faacil la sheegay markaas laakiin haddii faacilkiisii la xadfo oo asagu uu naaib ka noqdo meeshii fariisto ee naaibka wxuu cidda uu naaib ka yeeshaqadiisa maaha nin madaxweynu maqan ya madaxweyne ku-xigeenka wuxuu qabaa ee shaqadii madaxweynaha laga raba soo maa adiga seeda qof hadduu tago lagu yidhaha booskiisii iya naa'ibaad ka tahay xaad qabanaysa shaqadiisii soo maa siisa waa saasi moogta hadda macalinaa qur-aankii saaka ka tegey dugsigiyuu ka tegey danuu yeeshay igu siisin dugsigaanu ku yidhi maxaad qabane shaqadiisiiad qabane intuu qaban jiraa lagaa rabaa soo maa waa nuucaas faacilkiyaa la xadfay mafcuulkiyaa la yidhi booska u sii joog muxuu qabana shaqadiisuu qabana faacil waa rafci jiray asna waa la rafcina waa intaas ah. faacil waa la rafci jiray asna waa la rafcina faacilkiia la xadfay mafcuulkiia booskii la dhigay awal wuxuu ahaa saraqa saariqu almataaca almataaca waa nasrisne faacilkiia la xadfo asaariqu ah maxaa la yidhi suriqa almataacu maxaa lagu goday adiga mafcuulaa tahay waana nasbisanaa jirtay faacilaan naaib ka nahayo shaqadiisaan sii hayaa leey faacil sooma rafcisanayn shaqadii faacilkan hayaa leey booskii faacilkan igama joogo khalaas ahaani ka labeeya an yakuuna waa inuu noqdo naa'iban mid naa'ibkaa can ilfaacili wa huwa naa'ibu faacilku alladii waa isimka samaahu uu ku magacaabay almu'alifu almafcuula mafcuul alladii mafcuul lam yusama aan la sheegin oo la magacaabin faacilu faacilkiisii naxwu wadaalika miaalka naxwu lqusm laamtii geedka iyo walmataacu alaabtii oo kale weeye min qowlika qowlkaaga xaggiisa xaal qusniga iyo mataacdu ay ka ahaadeen oo aad ku qowsho qudica waa la gooyey alqusnu laamtii geedka laamtiisii qusnigu waa geedka laamtiisi waa suriqa waa la xaday almataacu alaabtii marka hore muxuu ahaa fiiri qadaca caliyun dadaca waa gooyey caliyun algusna laantii saasuu qaatay waa ku dhuftay waa gooyey fiiri qadaca caliyun cali wuxuu gooyey algusna laantii xada faacilka qofka wax gooyaa waay faacilkaa cali soo maahan ada xada qudica waa la gooyey algusnu laantii oo go-anaad aragta adugu maba taqaanid cali inuu gooyey warkama haydin geedkii meesha kuugu yilo laanu ka qunto ag taallada haddee qudica alqusnu laantii waa la gooyey qudica waa la gooyey alqusnu waa gode faacilkii booskiisa adhiga mafcuulka maxaa dhehee markaad ecraabaydo qudica ficlu maadin muqayaru siiqaad leedahay fiiri markii faacilku meesha yaallay waxaan dhehaynay qadaca caliyun ficilka saasaan u shaqlaynay qadaca markii faacilkii la xadfay si loo fahmo isimka godano meesha yaalla inuusan faacil ahayn si loo garto shaqalkiyaan bedelnay siiqadiyaan bedelnay qudica alqusnu qudica waa la gooyey alqusnu ficilkii siiqadiisiyaa la bedelay marka waxaan leenahay qudica ficlun maadin muqayaru siiqa siiqadiis waa la bedelay mabniin cala fatxi lah maxal lah min alcraab alqusnu naa'ibu faacilu qudica marfuuc wcalaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhiri wa suriqa waa la xaday almataacu alwaaw xarf cadfin suriqa ficlu maadin muqayaru siiqa mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab almataacu naa'ibu faacilu suriqa marfuuc wacalaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhiri alqosmo waa la goday maxaa loo goday waa naa'ibu faacil caamilka goday waa kuma waa ficilka ka horreeya qudica ah maxaa calaamatu rafciisu waa maxay waa damu maxaa dame loogu rafciye waa ah, ism mufrad suriqalmataacuna intoo kala leeda ahaaliu waraabicu nuuca sadexeeya iyo nuuc afraad ma kala haraan waa mubtadihi khabar oo laysku tirina ahaaliu nuuca sadexeeya waraabicu nuuca afreeya almubtadau walkhabaru waa mubtada iyo khabar naxwu muxamedun muxamed musaafirun waa midkii safraya muxamadun muxamed musaafirun waa midkii safraya muxamadun muxamadun mubtadow marfuucun bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhirihi musaafirun khabarun mubtaday marfuucun bilmubtaday wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii akhirihi muxamadun maxaa loo rafciyey waa mubtado caamilka rafciyey alibtidaa'u calaamatu rafciisu waa damu maxaa dame loogu rafciye waa ism mufrada musaafirun waa la rafciyey maxaa loo rafciyey waa khabarulmubtade caamilka rafciyey mubtadaha wey calaamatu rafciisu waa damu maxaa dame loogu rafciyey waa ism mufrad intaas fahm wa caliyun cali mujtahidun waa arday dadaalaya عly مبتd مرفوuع باابتiداء وعلاaمة رفع dmة ظاahiرة في آkره مجتهd bر امبتdأ مرفوuع بالمبتdأ وعلاaمة رفع dmة ظاahiرة في آkره عaلي waa la رفعiyey cاamل ya u ah btidاء ابtidاء cلاaمaة رفعiisu waa dmo مaxaa dmo loogu رفعiyey waa اسم مفrd مجتهd waa la رفعiyey مaxaa loo رفعiyey waa khaبر caamilka رفعiyey waa مبتdha calaamatu rafcigiisu waa damada maxaa dame loogu rafciyey waa ism mufrada alkhamis ismu kaanawi o ixdaa akhawaatiha ama walaalayaalkeed mid ka mid a waa isku mid ayada iyo walaalayaalkeed kaana iyo walaalaheed macnaha kuwa lamidka ah isimkooda waa la rafciyaa saddex iyo toban weeye saddex iyo tobankaba isimkooda waa la rafciyaa wadaalika mihaalkii naxwu ibraahiimu iyo walbardu wey ninka ibraahiim la yidhaah iyo albardu qabowga labadaas weeye miaalkii min qowlika qowlkaaga xaggiisa xaal ay ibraahiim iyo bardigu ka ahaadeen qowlkan soo socda oo aad ku qowshay kaana ibraahiimu ibraahim wuxuu ahaaday mujtahidan mid dadaala kaana ibraahiimu ibraahim wuxuu ahaaday mujtahidan mid dadaala kaana ficlu maadi naaqis tarfacu اlism watansibu اlkhabara mabniyun cala اlfatxi la maxal lah min اlإxraab ibraahiimu ismu kaana marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratun fi aakhirih mujtahidan khabaru kaana mansuub wacalaamatu nasbin fatxatu daahiratun fi aakhirih haye ibraahiimu maxaa loo rafciyey waxaad tidhaahdaa waa ismu kaana caamilka rafciyeyna waa kaana calaamatu rafcihiisuna muxuu yahay waa damu maxaa dame loogu rafciyey waa ism mufrada mujtahidan waa la nasbiyey maxaa loo nasbiyey waa khabaru kaana caamilka nasbiyeyna waa kaana calaamatu nasbihiisuna waa fatxo maxaa fatxo loogu nasbiyey waa ism mufrad wa asbaxa albardu qabowgii wuxuu ahaaday shadiidan mid adag wa asbaxa albardu alwaawu xarfu cadfin asbaxa ficlulmaadi naaqis yarfacu lisma wayansibu alkhabar mabnin cala alfatxi laa maxala la min alicraab albardu ismu asbaxa marfuuc وcلاaمة رفع dmة ظاahiرة في akhri شhdيdا khaبر أصبح maنصوب وcلاaمة نصب فaتxة ظاahiرة في akhri albard maxaa loo rafciyey waa ismu aصbaxa caamilka rafciyey waa aصbaxa calaamatu rafcihiisu waa damu maxaa dame loogu rafciyey waa ism mfrada waay shadiidan maxaa loo nasbiyey waa khabar aصbaxa caamilka nasbiyey waa aصbaxa calaamatu naصbihiisa waa fatxa a loogu nasbiyey waa ism mufrada asaadis nuuca lixeeya khabaru ina wey ina khabarkeeda waa la rafciyaa waa la rafciyaa ow ixdaa akhawaatihaa ama ina walaalayaalkeed mid ka mida khabarkooda waa la rafciyaa ina iyo shanta walaalaha la'a nadaa'iruhaa loola jeeda kuwa lamidka ee hadda cid ku aabi hooya maaha waxaa laga hadla ama ku aabba ama ku hooya laga hadliba ma baabka naxwu wadaalika tusaalihii khabar inna iyo akhawaadeedii tusaalihiisii naxwu faadilun iyo waqadiirun oo kale wey min qowlika qowlkaaga xaggiisa xaal faadil iyo qadiir ka ahaadeen oo aad ku qowsho ina muxamadan faadilun ina muxamadan ninka muxameda la yidhaha faadilun waa nin fadli leh ina muxamadan faadilun muxamed waa nin fadli leh ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansibu اsma wa tarfacu اlkhabra mabniyin cala fatxi la maxala lahu min alcraab muxamadan ismu ina mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi akhirihi faadilu khabaru ina marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi maxalsheedkeenu waa faadilu faadilu maxaa loo rafciyey waa khabaru ina caamilka rafciyey waa ina calaamatu rafcihiisu waa damo in allaha alaa kuli hayin qadirun in allaha allah alaa kuli shayin wax walbaba qadirun waa mid awooda calaa kuli shayin gadaala loo tacallujina waxay leedahay in allaha allah qadirun waa mid awooda calaa kuli shayin awooda meesha lagu tacallujina fiiri in allaha allah qadirun waa mid awooda calaa kuli shayin wax walba awooda halkaas ku dheji meesha lagu dhejina lagu tacallujina arag ina allaha ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansibu isma wa tarfacu khabara allaha ismu ina mansuub wa calaamatu nasbin fatxatu daahiratun fi aakhirihi calaa kuli shayin calaa xarfu jarin kuli ismun majruurun bicalaa wa calaamatu jari kasratu daahiratun fi aakhiri aljaaru walmajruuru mutacaliqan biqadiir gadaalaa loo tacalujina ah. kuli mudaaf shayin mudaafu ilayhi majruur alaamaة jri kasraة daahiraة fي aakhiri qadirun khabaru ina waa kaas maamshaahidka aan ka rabin ism marfuucaan rabn qadirun khabaru ina marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fii aakhiri waayah maxamshaahidku waa qadirun maxaad leedahay qadirun maxaa loo rafciyey waa khabaru ina aya caamil ka rafciyey waa ina calaamatu rafcihiisu waa damu maxaa dame loogu rafciyey waa ism mfrada waayah asaabic nuuca toddobeeyo la rafciyaa taabiculmarfuuci mid la rafciyey kan raaca wey mid la rafciyey kii raaca waa la rafciyaa isagana wataabicu taabica laguu sheegana arbacatu anwaacin afar nuuc wey afar nuuca taabic laysku yidhaa annacatu sifadii wadaalika miaalkii naxwu naxwu alfaadil iyo walkariim alfaadil iyo wa kariim weeye min qowlika xaal kariim iyo faadil ka ahaadeen aad ku qowshoo tidhaahdo zaarani waxaa isoo siyaartay waxaa isoo booqday muxamedun muxamed muxamedkii alfaadilu fadliga lahaa ka sifee ka nactiye nacti iyo sif waa isku mid zaarani waxaa isoo booqday muxamedun muxamed muxamedkii alfaadilu midka fadligii la ahaaday zaara ficlu maadi mabniin cala alfatxi laa maxala la min alciraab nii anuunu lilwiqaaya weliyaa u damiiru mutasil mabniin cala asukuuni fiihi maxala nasbin mafcuulu bihi muqadam muxamedun faacilu zaara marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhirihi alfaadilu sifatu muxamadin wa صifaة اmarfuuci marfuucu wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih maxalshaahidku waa alfaadil alfaadil maxaa loo rafciyey waa nactu marfuuci mid marfuuca laga nactiyey ama waa صifatu marfuuc waa isku mid nactiyo sife caamilka rafciyey waa caamilkee waa muxamed caamilka ku camal falay alcaamilu fi الtaabici huwa alcaamilu fi اlmatbuuci lalbadla fainahu fii niyati takraar اcaamil marka zaarawe alfaadil caamilkeed ilaa mxamed aacilkeed aacilay aheed ficilkaasa caamil u ahaaye calaamatu rafcihiisa alfaadilu inuu gooyahay calaamad maxaa a adama maxaa dame loogu rafciye waa ism mufrad maxalushaahidka la soco waay waqaadaani waxaa i qaabilay rajulu nin rajulko kariimu wanaagsan qaabalanii qaabala ficlu maadin mabnin cala fatxi laa maxalala min alcraab anuunu lilwiqaaya weliyaa damiiru mutasil mabniin cala sukuuni fii macal nasbin mafcuulu bihi muqadam rajulun faacilu qaabala marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii akhirih kariimu sifatu rajul wa sifatu lmarfuuci marfuucun wa calaamatu rafcihi damatu daahiratun fii akhirih maxalu shaahidku waa halkee kariimun wey maanta halkaasaa loo danleeyay kariimun waa la rafciyey maxaa loo rafciyey waa taabic marfuuc mid la rafciyeyuu sifo u yahay mid la rafciyey oo ah rajulun kaasuu sifadiisii yahay caamilka rafciyey waa caamilkee waa qaabala maxaa yeele alcaamilu fi taabici huwa alcaamilu fi lmatbuuci ila albadela fainahu fii niyati takraari اlcaamil calaamatu rafcihiisu maxay tahay kelimun waa damo maxaa damo loogu rafciyey waa ism mufrad waay wثaani nuuca labaadoo tawaabicda ka mid ah alcaطfu waa cadaf wa huwa cadafku calaa darbayni laba nuuc korkoodu ahaada marka wax la laqbayna sida loogu dhawaaqa waa inaad fahamto kelimad kastoo carabiya marka lagu dhawaaqo dhawaaqaas waa inaad ixraabta ka fahamto cadfu nasq cadfu bayaan sifo tawkiid faacil mafcuul marka lagu dhawaaqo oo lagu tarjamo oo lagu soomaaliyeeyo markaas waxaa la rabaa inaad ixraabta fahanto oo tidhahdo kelmaddaas dhawaaqeedaan maqlaayo waa faacil mafcuul weeye waa sifo waa cadfu nasaq wa cadfu bayaan maya waa tawkiid anaa maqlaayo waa jumla muctarida marka lagu dhawaaqo inaad ila fahantaan rabaa ood ila socotoodan dhagool ahaan meesha iska fadhiyo waani nuuca labeeyaa alcadfu cadaf wey soo jeedaan laadlaayo hurdaayo kuma jido hurdaa isagu waaba ku talagalay mogta ee soo jeedaan lala hadla bal inta soo jeeda kuwaasaan la hadlayna waayo waani kan labeeyaa alcadfu waa cadaf wa huwa cadafku calaa darbayni laba nooc korkoodu ahaado cadfu bayaanin caddaynta cadafkeedii wa cadfu nasaqin iyo tixda cadafkeedii fa miaalu cadfulbayaan cadfubayaan mihaalkiis cumaru wey min qowlika qowlkaaga xaggiisa xaal cumar ka ahaaday oo aad ku qowsho saafara waxaa safray abuu xafsin abuu xafsaa safray cumaru ah abuu xafsaa laguu sheegaya cumaru ah ku bayaani cumaru ah cumaru ah markaan idhi bayaan inay tahay horaad ka fahmeen saafara ficilmaadi mabniun cala alfatxi laa maxal min alcraab abuu xafsin abuu faacilu xafsa marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can idama liannahu min alasmaaءi اlhamsa ma naba fii xarfi man xaraka abuu mudaaf xafsin mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fii aakhirihi cumaru bayaanu xafsa wa bayaanu lmarfuuci marfuuc wey waxaa tiraa cadfu bayaan cumaru cadfu bayaan amase waxaa tiraa bayaanu xafsa bayaanu abuu xabs abuda lagu bayaanina cumaru bayaanu abuu xabs wa bayaanulmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damatu daahiratun fii akhiri maxalushaahidku maanta miaalka waa halkee cumaru weeye cumar waa la rafciyey maxaa loo rafciyey waa cadfu bayaan abuudaasaa lagu bayaaniyey caamilka ku camal falay waa saafara calaamatu rafcihiisu waa damu maxaa dama loogu rafciy waa ismufrad wamiaalu cadfi nasq cadfu nasqa miaalkiisii khaalid weeye min qowlika qowlkaaga xaggiisa xaaluu ka ahaaday tashaaraka muxamadun wa khaalidun tashaaraka waxaa wax wadaagay tashaaraka shaqadii waxaa isla wadaagay muxamadun iyo wa khaalidun tashaaraka ficlu naadin mabniin cal fathi la maxal lo min alraab muxamadun faacilu tashaaraka marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih wa khaalidun alwaa xarf cadfu khaalidun macduufu calى muxamed wlmacduufu calى marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih maxalshaadku waa halkee khaalidun khaalidun wey khaalid maxaa loo rafciyey waxaa lagu cadfay mid rafcisan oo ah muxamed caamilka ku camal falay waa tashaaraka calaamatu rafcihiisu waa damo maxaa loogu rafciye damo waysi mufrada وثالث nuuca saddexiga atawkiidu adkayn ومثال wa mihaalu tusaalihiisii nafsuhu weeye min qowlika qowlkaaga xaggiisa xaalu ka ahaaday zaarani waxaa isoo booqday waxaa isoo siyaartay alamiiru amiirkii nafsuhu maaha qof inuu ii soo diray asagiyaa socdaaba ii yimid zaarani waxaa isoo siyaartay waxaa isoo booqday alamiiru nafsuhu nafsadiisa zaara ficlu maadin mabniin calى fatxi laa maxala ni anu lilwiqaaya waliyaa damiiru mutaصil mabniin calى sukuuni fi maxali naصbin alamiiru faacilu zaara marfuuc wa calaamatu rafcihi damatu daahiraة fi aakhirihi alamiiru ma craabnay alamiiru faacilu zaara marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi nafsu fiiriya marka maxalshaadku halkaas zaarani aan bal ku celin ayada dhanba zaara ficlu maadin mabniin calى اfatxi laa maxal lah min alicraab ni anu lilwiqaaya waliyaa damiir mutaصil mabniin calى sukuni fi maxa nasb mafcuul bihi muqadam alamiiru faacilu zaara muahar marfuucu wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih maxalshaadku waa kana nafsu tawkiid اlamiir wa tawkiid marfuuci marfuuc وcلاaمة رفعi dmة ظاahiرة في akhره نفس مضاaف وh ضمير متصل مبني عaلى ضم في محل jر مضاaف إليه محلشhaadku halkee نفس نفس maxaa loo رفعi waa twkiid marfuu mid rafcisana lagu adkeeyo ah alamiir caamilka rafciyey waa zaara calaamatu rafcihiisa waa damu maxaa dame loogu rafciyey waa ism mufrad waraabicu kanafeeye albadel weeye wa mihaaluhu akuuka walaalkaa weeye min qowlika qowlkaaga xaggiisa xaal uu ka ahaaday xadara caliyun caliyaa yimid akuuka walaalkaa a yimid iiri waxaa leedahay xadara caliyun cali ay astaqfirullah akhuuka walaalkaa ay waa bedel markii horeba waxaan rabay inaan idhaahdo akhuuka carabka iiga dhax xadara caliyun cali ay akhuuka walaalkaa ay ka bedelo caligan iska tuu ee akhuuka dhe xadara ficlu maadin mabniin cala fatxi laa maxal la min alcraab caliyu faacilu xadara marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih akuu bedelu min caliy wa bedel اkuli min اlkuli wa bedel marfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can idama liannahu min alasmaaءi اlhamsa maa naaba fiihi xarfu man xaraka akuu mudaaf walkaafu damiiru mutasilu mabnin cala alfatxi fii maxali jarin mudaaf ilayh maxalushaadku waa halkee akuuka akuu maxaa loo rafciyey waa bedel marfuuc cariyaa laga bedelay caamil ka oo xadara meeshaan ku jirta w tan hore maahan ilal bedelaan marayna fainahu bedelku fii niyati takraari caamil caamilkiia la soo celina waxaa leedahay xadara meeshaan ku jirta oo midaas hore laga fahmaayo wey dhiimeedu waa midda hore xadara kalea la soo celina macnaheedu waxa wey xadara caliyun ayimid xadara akuuka walaalka marka waxaa leedahay xadara oo midda hore tustay oo meesha lagu qadarayo kaasaa caamil u ah ee hore caamil uma aha uma aha calaamatu rafciis inuu rafcisan yahay maxaa lagu garanaa wowda maxaa wow loogu rafciyey min alasmaa alkhamsa waydaa ijtamacad oo ku yidhi shiiku fiiri dhici karta hal miiaal inay ku kulmaan nactigii cadafkii tawkiidkii iyo bayaan waxaan rabaa hal miaal inay ku nactigii bayaankii tawkiidkii iyo bedelkii kulligood afartii soo ma ahayn afarta shana ka soo baxdeen cadafkiiya wuxuu noqday labo cadfu bayaan iyo cadfu nasab shantoodaa kulma shantiyaa kulmayaan waxaa kulmaa nactigii iyo bayaankii iyo cadfu nasqii iyo tawkiidkii iyo bedelkii saa loo kala hormarina marka hadday hal meel ku kulmaan hadday si meel ku kulmaan waa kan asagaa kuu sheega wuxuu ku yidhi waydajtamacad hadday kulmaan haadihi tawaabicu taabiciyaalkan kulluhaa dhammaanteed ow bacduhaa gobol ka mid ah fii kalaamin hadday ku kulmaan qadamta waxaad hormarinay annacta sifada uma markaas kadib cadfal bayaani aad hormarina uma tawkiida kadibaad tawkiidka hormarina uma albedela kadibaad bedelka hormarina uma cadfa nasaqi saasaa loo kala hormarina taquul waxaa leedahay jaaa arajulu ninkiyaa yimid rajulkii alkariimu ee midka wanaagsan ahaa horta u hormaray nactiga maxaa ku xigay bayaan caliyun ah rajulkaasu ku bayaani maxaa ku xigay tawkiid nafsuhu nafsadiisiyaa yimid maxaa ku xigay bedel sadiiquka saaxiibkaa yimid maxaa u dambeeyey cadfu nasar waa aquuka walaalkaana waa yimid marka fiiri sidaanaad ugu dhawaaqay markaad macnaynad waa in lagaa fahmaa maxaa jaa'a rajulu ninkiyaa yimid rajulkii alkariimu midka wanaagsan ahaa caliyun ah nafsu nafsadiisiyaa yimid sadiiquka saaxiibkaa yimid wa akuuka walaalkaana waa yimid aad leeda ah, waa inaad la kala fahmaa ah. wa akuuhu walaalkiisna waa yimid ah, wa akuuka maaha wa akuuhu rajulka walaalkiisna waa yimid haye qof waxaa la rabaa isagoon gefgefin na kala fahamsiiye shanta wuxuu leeyahay jaaca rajulu ninkiyaa yimid rajulkii alkariimu mid wanaagsan ahaaday caliyun cali ah rajulku nafsu nafsadiisiyaa yimid sadiiquka saaxiibkaa yimid wa akhuuhu walaalkiisna waa yimid haye inaada gacanta u taagtayba maasha allah haye bal cabdulqaadir aan ku haye cabdulqaadir haye kitaabka ka ku dhawaaq dhegtaan kaa dhegaysayna inaad saxayd in kale annaga maya ku dhawaaq adiga soomaaliye bis soomaaligaaga waxaan rabnaa inaan ka fahanno mid walba saad ugu dhawaaqayo ninkii alkadiim wanaagsanaa caliyin ah nafsow naftiisaa yimid sadiiquka saaxiibkaagaa yimid sadiiquka saaxiibkaa yimid iyo akuuhu walaalkiisa nabad waa la hagaajiyey allah ku hagaajiye allah subxaana wa tacala aclam salى اllah وsلام وbaarak calى nabiyina mxamed